رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا wuxuu baabu yahay hal ya'khuduu ma qaadanayaan alqowmu dadku masaafahum meelihii ay ku safan lahaayeen qabla alimaami imaamka ka hor am la mise maya yacnii intuusan imaamku masaajid ka imaanin dadku meelihii ay safan lahaayeen ma istaagayaan oo safafkii ma gelayaan mise maya oo ilaa imaamku uu soo istaago lama ogola macnaheedu wax weeye goormaa salaadda laysu taagayaa waay marka murtidiisu waa sida salaadda goormaa laysu taagaya hal ya'hudu ma qaadanayaan alqowmu dadka tukanayaay masaafahum meelihii ay ku safanayeen qabla alimaami imaamka ka hor am la mise maya can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana asalaata can abi hurayra waxaa laga warin qaala inuu yidhi ana asalaata salaadii kaanat waxay ahayd tuqaamu mid la aqimo lirasuuli illahi sal alla alay wasalam loo aqimo oo laysu taago faya'khudu nnaasu markaasay dadku qaadan jireen oo istaagi jireen masaafahum meelihii ay ku safan lahaayeen qabla an ya'khuda intuusan qaadanin annabiyu nebigu sal alay wasalam maqaamahu meeshuu istaagi lahaa yacnii intuusan meeshii hore ee dadka uu ku tujinayay intuusan istaagin ayay dadku safafkooda istaagi jireen rawa waxaa wariyey muslim wa abu daawuud baa wariyey xadiidkaa wuxuu faa'iidaynayaa in safafku sinmi jireen oo la istaagi jiray intuusan imaamku horay istaagin iyo meeshuu dadka markuu tujinayo istaagi lahaa culimmada qaar ka mid a xadiidkan waxay ku xambaarayaan waxay leeyihiin waa imaamku markuu masaajidka dhex joogo o dhex fadhiyo markuu imaamku masaajidka dhex fadhiyo intuusan meeshiisa soo istaagin ayaa la istaagaya waxaa kaloy ku xoojinayaan ahar anas radia allahu tacaala canhu wa ardaah laga wariyo oo uu leeyahay waxaa la istaagi wuxuu istaagi jiray anas markii uu mu'adinku uu gaadho qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa sheekh albani wuxuu leeyahay aharka iyo xadiidkani waxay ka hadlayaan markuu imaamku masaajidka dhex joogo oo waxaa la istaagayaa markii uu imaamku gaadho qad qaamat isalaa wacan abi hurairata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi uqiimat isalaatu salaadii baa la aqimay wa cudilat waa la simay asufuufu safafyaalkii qiyaaman istaagid qabla an yakhruja intuusan soo bixin ilaynaa xagganaga annabiyu nebigu intuusan noo soo bixin sala allahu calayh waali wasalam intuusan rasuulku soo bixin ousan nugu soo bixin ayaanu salaadiina la aqimay safafkiina la simay annagoo taagtaagan fa kharaja ilaynaa markaasuu nugu soo baxay falamaa qaama markuu istaagay fii musallaahu meeshii uu e, ku tukanayay ayuu dakara xusuustay annahu isagu junubun inuu janaabo qabo fa qaala lanaa markaasaa wuxuu nugu yidhi makaanakum yacni ilzamuu makaanakum meeshiina laazima famakana waa nagaanay buuhi calaa hayatina kayfiyadanadii qaabkii aan u taagnayn baan laasimnay buui yacni wuxuu ka wadaa qiyaaman annagoo taagtaagan uma kadibna rajaca waa soo noqday buuhi rajaca waa noqday nebigu gurigiisu ku laabtay faiktasala wuu qabaystay uma kadibna kharaja wuu soo baxay ilaynaa xagganaga wa ra'suu isagoo madaxiisu yaqturu uu dhibdhibcayo biyihii qabayska uu ka dhibdhibcayo fa kabara markaasuu takbiirsadoo salaada galay wa sallaynaa waan tukannay macahu nabiga la jirankiisa sal lay wasalam muttafaqun calayh xadiidkanna waxaa laga faa'iidaysanayaa in e, salaadda laysu taagi safafkana la simi intuusan imaamku soo bixin ayb xadiidka soo socdayna iska hor imaan doonaan daahirka marka la fiiriyo oo maxaa yeelay salaaddii waa la aqimay safafkiina waa la simay nebiguon weli soo bixin markaa kadib uu nagu soo baxay ayb marka imaamkii oon soo bixin oon la arkin abcan meesha waa ka dhow yahay oo dee sal lla alay slam kama agfogeen markaa ayaa salaadii la aqimo laysu taago oo safafkii la hagaajiyay kadib buu isagu soo baxay ayib inay bannaan tahay baa laga faa'iidaysan xadiidka soo socdays waxoogaa isku yara dhacsan yahay wali axmed axmed waxaa u sugnaaday wannasaa'iya nasaa'i xataa idaa qaama markuu istaagay nebigu fii musallaahu meeshuu ku tukanayay oo wantadarnaa aan sugayno an yukabbira inuu takbiirsadana aan sugayno ayuu insarafa gadoomay yacni wantadarnaa an yukabbir waxaan soo marnay oon ka soo hadallay dhacdadaasi nebigu sal lla lay wasalam ma waxay ahayd markuu salaada galay kadib ayuu xusuustay inuu janaabo qabay mise markuu istaagay laakiin salaadda uusan xidhanin oo weli uusan gelin bay xusuustu ahayd waan ka soo hadallay soo ma meelaan fogayn baan kaga soo hadallay ayb wadakara wuxuu sheegay naxwahu xadiidkaa mid la mida kaa hore mid la mid ayuu sheegay wacan abi qataadata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortay uqiimat isalaatu salaada la aqimo falaa taquumuu ha istaagina xataa tarawnii ilaa aad i aragtaan qad kharajtu anigoo soo baxay qad kharajtu xaal anaa mid soo baxay macnaha rawaah waxaa wariyeysa aljamaacatu baa warisay ila bna maajah mooye walam yadkur muusan sheegin buu hi albukhaariyu bukhaari fiihi xadiidka dhexdiisa muusan ku sheegin qad kharajtu muusan sheegin yani lafdiga bukhaari waxa weeyaan falaa taquumuu xataa tarawnii intaasuu ku egay qad kharajtuda kale inta kalaa leh qolyaha kalaa warinaya ayb xadiidkani wuxuu faa'iidaynayaa wuxuu reebayaa in la istaago ilaa imaamkoo soo baxay la arko ayib jumhuurtu waxay xadiidkan ku fasirayaan ooy leeyihiin waa markuu imaamku masaajidka ka baxsan yahay masaajidka bannaankiisu jira waa la sugayaa salaadda loo istaagi maayo ilaa la arko isagoo soo socda la arko markii la arko isagoo soo baxay oo soo socdo la arko markaasa salaada la aqimaya laisu taagaya sidaas ayay ku xambaareen oo fii xaala uu imaamku yahay khaarija almasjid bay xadiidkan ku xambaareen ayb waxay isku khilaafeen fii xaala uu imaamku uu yahay ama xaaladda uu yahay masaajidka dhexdiisa taasay isku khilaafsan yihin badankood waxay qabaan waxaa loo istaagayaa hadduuba imaamku masaajidka dhex fadhiyo salaada waxaa laysu taagayaa cinda alfaraaqi min aliqaama aqimaadda markii uu ka faaruqo oo uu dhammeeyo aqimaadda markaasay dadku istaagayaan saasay badankood qabaan shawkaani siduu soo guurinayo qaarkoodna waxay leeyihiin aqimaadda marka la dhammeeyo la istaagi maaye waxaa la istaagayaa markii uu mu'addinku marayo ama muqiimku uu marayo qad qaamat isalaa halkaa markuu marayaa la istaagayaa athar baa jira anas laga wariyo oo inuu sidaa yeeli jiray ku tusaya afarkaa iyo xadiidka u horeeya baabka ayuu isku xoojinayaa oo macno ahaan uu sheekh albaani leeyahay waxay ku tusayaan xaaladda iyada ah in istaagiddu ay noqonayso markii uu imaamku marayo qad qaamat isalaa abu xaniifa iyo moxamed ibnualxasan ashaybaani iyagu waxay leeyihiin salaada waxaa laysu taagayaa markuu imaamku marayo xaya cala alfalaax waxaan ujeedaa mu'adinku markuu marayo muqiimku salaada aqimaya xaya cala alfalaax markuu marayo ayay dadku istaagayaan safka la simaya ayb markuu soo gaadho qad qaamati salaadna imaamku waaba inuu salaada galaba qad qaamati salaa waxaa sii laaban allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illa allah waxaa sii laaban soo ma qad qaamati salaa markuu marayaba muadinku imaamku waa inuu salaada takbiirsado allahu akbar yidhahdo salaada galo arrintaan arrintaan horey usoo tilmaannayo mutacasibada ama atbaacda madhabka xanafiga ah sidaasay yeelaanoo aqimaadaba isagoo uusan dhammayninba bay salaada sii gelayaan haddii aqimaaddu dhammaataba waa dadaaleen isugaan macnaha waana madhab khilaafsan waa khilaafu sunna khilaafu sunna waay maxaa yeele waxaan soo marnay waxaadiis badani ku timid nebigu sal ly slam salaadda markii la aqimo kadib inuu safaf ka simi jiray sooma oo hagaajin jiray oo ku mashquuli jiray oo dadka la hadli jirayoo istawuu dhihi jirayoo marka eh, aqimaaddii oon dhammaaninba salaadan uu layska sii gelayahay ayadu waa khilaafu sunna saas way macanaha ayb baabu karaahati saf safka karaahadiisii buu baabu yahay marka labadan xadiisa laysku waafajinayaa wey xadiid abi hurayra wuxuu tilmaamayaa nebigoon soo bixin ina ay istaageen safafkiina simeen kan abu abuqataadana wuxuu leeyahay ha istaagina ilaa aad i aragtaan anoo soo baxay se laysku waafajinayaa waa ayib waxay leeyihiin eh, waxaa laysku waafajinayaa nebiga sal alla alay wasalam samaynta ay sameeyeen isagoon soo bixin inay istaageen waxay ku tusaysaa haddana uusan kala hadlin libayaani ljawaas inay bannaan tahay bay ku tusa nahyiganna waxaa la dhahayaa waa sida fiican oo tansiih baa lagu xambaaraya sidaa oo laisu waafajiyaa qaarkood waxay leeyihiin xadiiska hore markay istaageen isagoon soo bixin sababtii loo reebayoo loo nahyay bay ahaydba markay falka sameeyeen kadib ayaa waxaa yimid xadiidkan dhahaya yani laa taquumuu xataa tarawnii marka sababu nahyi buuba ahaa ficilka horay sameeyeen sidaana qaar baa odhanaya baabu karaahati saf safashada karaahiyadeedu uu baabu yahay bayna sawaari tiirarka dhexooda lagu safto lilma'muumina oo sugnaaday yacni dadka ma'muumiinta inay safafka dhexdooda waxaan ujeeda tiirarka dhexdooda ku saftaan arrintaasi inay karaahiyo tahay lilma'muumida wuxuu ka wadaa wuxuu saarayaa munfaridka keligii tukanaya tirarka dhexdooda waa isaga tukan karaa waxaa kaloo uu saarayaa imaamka tiirarka dhexdooda waa ku tukan karaa laakiin cidda karaahiyada loo kahday inay safafka dhexooda inay tiirarka dhexdooda ku tukadaan waa ma'muumka ma'muumiinta way macnaha sidaasuu leeyahy can cabdilxamiid ibni maxamuud qaala wuxuu idhi sallaynaa waan tukannay buu ihi khalfa amiirin amiir gadaashii baan ku tukannay oo min alumaraa'i umarada ka mida ah. min madaxo madaxda ka mida ah, gadaashiisaan ku tukannay fadaranaa annaasu dadkii waxay noo dhibaato geliyeen fadaranaa waxaana dhibaato geliyey annaasu dadkii wayna cidhiidhiyeen waa dadkii baana cidhiidhiyey oo jaanisba meelba waa weynayba fa sallaynaa markaasaan tukannay buu ihi bayna asaariyatayni labada tiir dhexdoodaan ku tukannay markaan meel kala weynoo dadkii meeshii buuxiyeen yaa waxaan ku qasbanaanay inaan laba tiir dhexdood ku tukanno falammaa sallaynaa markaan tukannay ayaa qaala wuxuu idhi anas bnu maalikin kunnaa waxaannu ahayn buuhi nattaqi kuwa iska ilaaliya haada kan calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayh waalih wasalam zamankii nebiga zamankii nebiga tiirarka dhexdooda inaan ku tukanno waan iska ilaalin jirnay rawaahu alhamsatu baa warisay ila bna maajah ibnu maajah mooye waxaa saxiixiye xadiidkaasi xaakim dahabi baa ku waafaqay ibnu xajar alcasqalaani ibnu khusayma tirmidi ibni xibbaan iyo sheekh albani intaba way saxiixinayaan marka zamankii nebiga tiirarka dhexdooda inaan ku tukanno waa iska ilaalin jirnay buuhi anas wa can mucaawiyata bni qurata can abiihi qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu ahayn nunhaa kuwa laga reebo an nasufa inaan safanno bayna asawaari tiirarka dhexdooda calaa cahdi rasuulillahi sal ly slm nebiga wakhtigiisii wanutradu waa nala eryi jiray canha xaggeeda tardan er, eryid ah, waa nala fiijin jirayoo tiirarka dhexooda waa nalaga fiijin jiray inaannu ku safanno ku tukanno rawahu ibnu maajah baa wariyey kadalika waxaa soo saaray ibnu khusayma ibni xibbaan baa ariiqiisa ku wariyey waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay waxaa sanadkiisa taxsiininaya sidoo kale sheekh albaani labada xadiidba waxay faa'iidaynayaan in tiirarka dhexdooda in lagu safto ay tahay shay la reebay waxaana arrintaa iyadaa kahday ahlulcilmiga qaarkood sida axmed iyo isxaaq axaadiistani bay cuskanayaan waxay leeyihin arrintaasi waa arrin karaahiya ku jirtoon saxsanayn ayib waxaa khilaafsan sidaa iyada ah jumhuurta sida abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici ibnulmundir iyo waxay leeyihiin way bannaanta way bannaanta in tirarka dhexda lagu tukadaa laa ba'sa bay leeyihin xaggay ka qaadanayaan xadiidkan soo socday ka qaadanayaan waqad habata waxaa sugnaaday buu idhi canhu nebiga waxaa ka sugnaaday sala allahu calayhi waalihi wasalam annahu isagu lammaa dakhala markuu galay alkacbata kacbada markuu galay sallaa inuu tukaday bayna asaariyatayni labada tiir dhexdooda inuu ku tukaday xadiidkaasi bukhaari iyo muslim iyo keyrkood baa yaa wariyey waanan soo marnay xadiikaas xadiikaas isagoo takhriijkiisa leh ayaynu soo marnay ayb waxay leeyihiin marka jumhuurtu oo abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo waxay leeyihiin nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi baa la hayaa oo laba tiir dhexdooda ku tukaday hadduu laba tiir dhexdooda ku tukadayna munfaridka iyo ma'muumka iyo imaamku waa isku mid salaadooda hadduu isagoo imaama uu ku tukaday maamuumkuna waa la mid salaad bay wada tukanayaan maxaa dhibaato ku jirta halkaasay mariyeen oo jumhuurtu ay marayaan ayb imaamu axmed iyo isxaaq iyo qolyanana waxay leeyihiin maya xadiidkan oo nebigu kacbada dhexeedu ku tukaday laba tiir dhexdood buuna ku tukaday wuxuu ahaa munfarid keligii baa tukanayao dad muusan tujinayn waxaan ujeedaa dad mayna la tukaninoo ma garab taagnayn saf ma ahayn keligii baa tukanaya kaa marka waxaan ku xambaaraynaa bay leeyihiin salaatu lmunfarid wa salaatu limaam hadduu imaam yahay labada tir dhexdooda inuu ku tukado dhib maleh hadduu yahay keligii hadduu tukanayana oo cidina ayna ku xidhnayn asaguna uusan cid ku xidhnaynna markaasi inuu tiirar dhexdood ku tukado dhib maleh xadiidka kacbaduna taasuu ku saabsan yahy amaa ma'muumiinta safka ku jiraay iyada axaadiista e, ku saabsani waa labadaa xadiisoo hore waay oo nahyi baa ku soo arooray inayna tiirarka dhexdooda ku tugan karin oo ku safan karin macnaha sidaasay isku waafajinayaan ayb waana sida daahirko dee farqi baa u dhaxeeya ruux keligiiiyo imaam keligiiya iyo saf cilladay culimmada qaarkood isweydiinayaan waxay leeyihiin maxaa loo reebay cilladu maxay tahay waxay leeyihiin qaarkood leanna waxay kala goynaysaa tiirarku safafkii bay kala jarayaan sharcanna waa inay safafku xidhiidhaan wixii kala goynaya laga fogaado wa qaar waxay leeyihiin waxa loo diiday ma aha waxay kala goynayaan safke waxaa loo diiday liannaha musalla ljinni bay leeyihiin muslimiinta iyo mu'miniinta jinka ah baa tiirarka ku tukada dhexdooda waa safafkii jinkaa meesha ku jira marka ha kaga safaninoo ha dhibina qaab noocaasi qaarna u dhigeen qaarna waxay leeyihiin ma ahee waxa loo reebay waa mawdicu annicaal bay leeyihin waa mawdicu jamci nicaal waa meelaha kabaha la dhigay dheheen waxaasoo dhan waxaa ugu roon cillada u horraysa ama tacliilka ugu horreeya oo ah cillatu nahyi inay tahay lianlaa tanqatica asufuuf inayna safafku kala go'in iyadaana daliil laho aan soo marnay safafku inay xidhiidhaan oo kala go'a laga ilaaliyo ayb culimmada marka waxa weeyaan ilaa heer taxriim ilaa heer taxriim ma gaadhsiinayaan badankoodoo qaarka xataa qaba nahyiga qaba waxay ku xambaarayaan karaahay ku xambaarayaan alimaam ibn alcarabi calayh raxmat ullah isagu wuxuu leeyahay laa khilaafa fii jawaasihi cinda addiiq haddii cidhiidhi jiro oo masaajidka uu cidhiidhi yahay inay bannaan tahay markaa tiirarka dhexooda in lagu saftaay taa layskuma khilaafsana buu leeyahy ayib ee markii la haysto saca la haysto oo laga kaaftoomi karo tiirarka dhexooda in lagu safto markii laga kaaftoomi karo markaasay leeyihiin jamaacadu ama culimmada qaarkood ay leeyihin waa makruuh xaaladdaa way xaaladda laga hadlayo maanaa ayib amaa halka ruux iyo ma'muum ha noqdo ama imaam ha noqdee isaga karaaha kuma jirto oo xadiidkan dambaa ku tusaya ayb baabu wuquufi wuquufi alimaami imaamka istaagiddiisuu baabu yahay aclaa uu istaago meel ka sarraysa min alma'muumi ma'muumka meel ka sarraysa wabilcaks taasoo la dabagediyey waxa weeyaan imaamka iyo ma'muumku meeshay taagan yihiin inay siman yihiin ma shardiba ah ta hore waxa weeyaan inuu imaamku meel ka sarraysa ma'muumka ku tukanayo maamuumkuna hooseeyo cagsiguna waxa weeyaan dabagedi oo waxay noqonaysaa ma'muumkiibaa sarreeya imaamkiina meel hoosuu ku tukanaya ah, saasay cagsigaa macnaha can hammaam hammaam waxaa laga warin anna xudayfata xudayfata bnu yamaan ama annaasa dadkii ayuu imaam u noqdoo tujiyey bilmadaa'ini meesha madaa'in la yidhaahdo waa magaalo qadiim ah oo webiga daj la saaran oan u malaynaya caasimadu ahayd dowladdii furus ayb ama annaasa dadkii ayuu tujiyey bilmadaa'ini meesha madaa'in la yidhaahdo calaa dukaanin buuna ku tujiyey dukaanka waxaa la yidhahdaa waa meel sare waxaa kaloo loo isticmaalaa xaanuudka midkaan annaga dukaanka dhahno isagana dukaan waa la yidhahda luqada carabiga meesha murtaficana waa la yidhahdaa taasaan hadda laga wada calaa dukaanin buu ku tujiyey meel sare fa akhada markaa waxaa qabtay ibnu mascuudin baa biqamiisihi qamiiskiisa qabtay ibnu mascuudin mu idin qoraya mise abuu mascuud ya abuubu idin qoraya taasaa sax fa akhada wuu qabtay abuu mascuudin baa qabtay albadri biqamiisihi qamiiskiisuu qabtay qamiiska xudayfa ayuu qabtay fa markaasuu soo jiiday jabada haddaad ba'da hormariso daal dambaysiiso iyo haddaad daalka horraysiiso oo ba'da dambaysiiso waa isku macno jabada iyo jadaba labadu waa isku macno fajabadahu markaasuu soo jiiday falammaa faraqa markuu ka faaruqay min salaatihi salaadiisii markuu ka faaruqay ayaa qaala wuxuu yidhi alam taclam miyaadan ogayn yaa dhahaya abuu mascuud baa dhahaya alam taclam miyaadan ogayn xudayfow annahum ayaga saxaabadii buu ka wadaay kaanuu inay ahaayeen yunhawna kuwa laga reebo can dalika arrinkaa imaamku inuu meel sare ku tukado dadkuna ka hooseeyaan arrinkaa in loo diidi jiro laga reebi jiray soo moogid buuhi xudayfa qaale wuxuu uhi bala iskaba dhaafe waa ogaa buuhi waa garanaya waqad dakartu waxaanse qad dakartu waxaan xusuustay buuhi xiina markii madadtanii aad isoo jiiday buuhi waan garanayay buuhi laakiin waa halmaamay laakiin markaad isoo qabatoo dibdib iisoo jiiday markaasaan xusuustay buuhi oo igu soo dhacay rawa abu daawuud baa wariy ayb riwaayo kale waxay leedahay markuu ku yidhi soomaageeda arrintaa iyada ayuu wuxuu ku yidhi soomaadaan arkayn inaan ku soo raacay markaad soo jiday bimacnaa wax weeyaan haddaanan cilmi u lahayn oo aanan horay u ogayn kuma raacayna waa iska kaafujin laha laakiin marba haddaan ku soo raacay bimacnaa waxa weeyaan waa waanuun xusuusnayn mooye laakiin dib markaasaan xusuustay rawa abu daawud baa kadalika waxaa soo saaray xadiidkan ashaafici fi lum ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan oo iska warinaya ibnu khusayme laftiisa ka warinaya xaakim iyo bayhaqi waxaa xadiidka saxiixinaya xaakim dahabi baa ku waafaqay calaa sharti shaykhayn wakadalika alalbani waxaa kaloo saxiixinaya ibnu khusayma ibni xibbaan cabdilxaq alishbiili alimaamu nawowi bal sidoo kale waxaa saxiixinaya alxaafid ibnu xajar fii tawaali tasiis kitaabkiisaas tawaali tasiiskuu ku saxiixinaya ayb xadiidkaasi marka wuxuu faa'idaynayaa inaan la ogolayn imaamku inuu istaago meel ka sarraysa ma'muumiinta arrintaana inay ahayd arrin laga reebi jiray saxaabada ayb wa can abi mascuudin ilbadri qaala wuxuu yidhi nahaar wuu reebay rasuululahi sal lay waslam an yaquuma inuu istaago alimaamu imaamku fowqa shayin shay korkii inuu isku taago walxaal annaasu dadkiina khalfahu gadaashiisa ay yihiin yacnii wuxuu ka wadaa asfala kuwa ka hooseeya minhu xaggiisa dadkiina gadaashiisa ay yihiinoy ka hooseeyaan rawa waxaa wariyey addaara quطniyu baa wariyey xaafidku talqiisku ku keenay waana ka aamusay ziyaad bin bakaa'i nin la yidhahdaa ku jiro saduuq ah xoogaa yani dacfi ku yara jiro xifdigiisa ayb laakiin xadiidka hore yaa xoojinaya oo kaa horen buu la macnayah wacan sahl bni sacdin labada xadiis marka waxay faa'iidaynayaan waa isku muxuu ahaayey mar waa xudayfa marna waa abu mascuud marna hal xadiis bay isla noqon karaan can sahli bni sacdin ana nabiya sal lay wasalam jalasa nebigu waa fadhiistay cala almimbari mimbarka korkiisuu ku fadhiistay fii wali yowmin maalinkii ugu horreysay oo wuudica la dhigay mimbarka ah, sida canka ah xaadiistana ku timid nebigu sal lay waslam markii hore geed timira salkiibuu isku taagi jiray oo mimbar u ahaan jiray markuu doonayo inuu dadka la hadlo u khudbayno kadibna mimbarkaa loo soo sameeyey mimbarka marka loo soo sameeyey ayaamarkuu isku taagay marka markii ugu horraysay mimbarka loo dhigay oo isku taagay ayaa nebigu sal lla lay mimbarka korkiisu ku fadhiistay fa kabbara markaasuu takbiirsaday isagoo mimbarka saaran fa kabbara wuu takbiirsadoo salaaddii buu galay wey wa huwa nebigu calayhi mimbarka korkiisa ah wa huwa walxaal huwa nebigu cala almimbari mimbarka uu kor saaranya isagoo mimbarka saaran buu salaaddii galay oo takbiirsaday uma kadibna rakaca wuu rukuucay isagoo mimbarkii saaran buu rukucay uma kadibna nasala wuu degay alqahqara gadaalgadaal buu usoo degay markuu rukuucayoo sujuuddii joogo de mimbarka horkiisa laguma sujuudi karee yuu isagoon qibladii ka jeesanin yuu gadaalgadaal u baxay gadaalgadaal buu u degay macnaha fa markaasuu sujuuday wa sajada annaasu dadkiina way sujuudeen macahu la jirankiisa uma kadibna ragcaddii markuu dhammaystay caada waa noqday ragcaddii labaadna mimbarkuu ku noqday markaasuu qiraa'adii ku akhriyey waa ku rukuucay sujuudda marka la gaadhay buu gadaalgadaal usoo durkay sidii oo kaleu sameeyey xataa faraqa ilaa uu salaaddii ka baxay ilaa uu salaaddii sidaa ku dhammeeyey buu sujuuddana u soo degayey qiraa'ada iyo rukuucdana mimbarka horkiisu ku samaynayay falama insarafa markuu salaadii ka baxay qaala wuxuu yidhi ayuha nnaasu dadow innamaa facaltu waan uun sameeyey haadaakan lita'tammuu bii si aad iigu dayataan baan u sameeyey inaad igu dayataan oo iraacdaan walitacallamuu iyo inaad barataan darteed salaatii salaadayda inaad barataan ah, ilan dadkoo dhan baa arkayo mimbar buu saaran oo wada fiirinaya marka inaad salaadayda barataan iraacdaan ood igu dayataan baan saa u yeelo mimbarka korkiisa ugu tukaday muttafaqun calayh xadiikaasi kan dambe wuxuu ku tusayaa inuu nebiguba sal alay lay wasalam sameeyey dadka tujiyey isagoo mimbarka saaran tabcan mimbarka markuu saaran yahay dee dadkii waa ka korraya ma'muumiintiina waa ka hooseeya soo ma xadiidkii horena muxuu lahaa waa la reebi jiray arrinkaa isaga nebiguna waa sameeyeyba see laysu waafajinaya marka daahirka labada xadiid tacaarud baa ka muuqda inay iska soo horjeedaan sheekhu wuxuu yidhi marka waman dahaba ciddii tagtay oo culimmada ka mida ilalkaraahati u tagtay yacni kahasho imaamku inuu dadka ka koreeyo kahashadeeda ciddii ku tagtay oo halkaa martay xamala wuu xambaaray haadaa xadiidkan wuxuu ku xambaaray cala alculuwi alyasiir sarraynta yar imaamku markuu dad ka sarreeyo laakiin sarrayntiisu ay ayna aad u weynaynoo yar tahay markuuna aad uga sii sarraynin bay xadiidkan ku xambaareen wa rakhasa wuuna ruqseeyey buu idhi fiihi taa dhexdeeda culimmada qaar baa waxay isku waafajiyeen waa qoladan uu sheekhu tilmaamaye waxay yidhahdeen xadiidka reebidduna ee xudayfe iyo abuu mascuud xadiidkooda horena waxaa laga hadlayaa imaamkiioo dadkii aad uga saramaray xadiidkan mimbarkana ee xadiidu sahl ibnu sacadna waxay ku xambaareen markayna sarraytu aad ahayn saasay isku waafajiyeen marka marka la diidan yahay waa marka imaamku uu aad uga sarreeya dadka marka la ogol yahayna waa markay ka sarrayntu ay yar tahay sidaasay labada xadiis ay isku waafajiyeen si kalena waa la isku waafajiya alxaafid ibnumundir iyo kayrkii baa maraya oo waxay leeyihiin haddii ay tacliim tahay oo imaamku uu dadka salaada barayo sida nebiguba samey sal lay waslam markaa meel ka sarraysa waa ku tukan karaa si ay u arkaan haddayna muhimmaddu tacliin ahaynoo wada tukasho ay tahayna lama ogola oo axaadiista horey ku xambaareen xaafid ibnumundir iyo hayrkiina halkaasay marayaan ooy rajaxayaan macnaha sidaas weeyaan ayb almuhim masalada karaha ku jirta intii laga wareegsan karo in laga wareegsado waa wacan abi hurayrata radi allahu tacaala canhu annahu sallaa wuxuu tukaday calaa dahri lmasjidi masjidka korkiisu ku tukaday bisalaati limaami imaamka salaadiisuna tukaday bimacnaa imaamka salaadiisuu tukaday imaamkuu ku xidhnaa meel korena wuu saarnaa waay taana waa cagsigii waay hadda ma'muumkii baa meel saro saaran imaamkiina waa ka hooseeya ayib aarkan abu hureyr wuxuu kutusay marka inaysan dhib lahayn aarkaasi dariiqiisu waa daciif jiddan laakiin wuxuu ku yimid dariiq kaleeto oo sanadkiisu xasan yahay saas way macnaha bukhaari baa soo saaray isagoo mucallaqa bayhaqi fi sunan iyo macrifatu sunan walaahaar labadaba ku soo shaaray shaafici fii tartiib almusnad waa daciifu sanad laakiin ibn abi shayba iyo saciid ibnumansuur baa dariiq kale ku wariyey labada dariiq baa isxoojinaya buu leeyahay xaafid ibnu xajar sidaasuuna xasan ku noqonaya aarku atr abi hurayra mas'aladan marka ku saabsan inuu ma'muumku sarreeyo imaamkuna hooseeyo aharka abu hurayre oo inay bannaan tahay ku kutusaya mooye xadiid marfuuco sugan oo reebaya ma jiro imaamku marka ma'muumku waa korrayn karaa laakiin masalada laga hadlaya waxa weeyaan imaamka culimmada qaarkood waxay leeyihiin waxay uga qiyaas qaadanayaan imaamkiiba haddii la diiday inuu dadka ka korreeyo ma'muumkii in la diidaa ka xag jirsan bay leeyihin min baabin awlaa le'anna ma'muumku inuu imaamkiisa raacsanaado waayo soo ma imaamkii haddii la yidhahdo dadkaaga ha ka sarraynin dee ma'muumkii in la yidhaahdo ha ka sarraynin baa ka sii xag jirsan marka nusuusta imaamka u diidaysa ma'muumkana waa u diidaysaabay qaar marayaan macnaha halkaasay marayaan lakiin nas ku cad ma jiro qiyaas iyo meelaha mooye wa can anasin radi allahu tacala canhu annahu isagu kaana wuxuu ahaa yujammicu aw yajmacu mid yacni jumcaysta fii daari abi naaficin abunaafic daartiisa can yamiini ilmasjidi masaajidka midigtiisa fii qurfatin qol dhexdii oo qadra qaamatin istaag qiyaastii ah minhaa daarta xaggeeda hal qol oo waxoogaa korreeya oo daarta inteeda kaleeto ka korreeya qiyaas istaag ruux oo kale ayuu ku tukanaya ayb qurfadaasoo lahaa baabun iridii u sugnaatay iriddaasoo mushrifun yacnii ku soo jeeda cala almasjidi masaajidka bilbasrati oo basra ku sugan shiraafka waxaa la yidhaahdaa yacni way ka yara korraysaa wayna ku soo aadan tahay waa ayb fa kaana wuxuu ahaa anasun anas yujammicu mid jamciya ama jumcaysta fiihi dhexdiisa ah, fiihi meesha iyada ayuu ku jumcaysanaya qolkaa yare sarreeya waya'tamu wuxuuna ku dayanayoo ku xidhnaa bilimaami imaamkana waa ku xidhnaa rawaahumaa waxaa wariyey labada aarba saciidu bin mansuur waay fii sunanihi buu ku wariyey kadalik ibn abi shaybana wuu soo saaray ayb labada aarba waxay faa'iidaynayaan in ma'muumku uu ka sarrayn karo meesha uu ku tukanayaayey inay imaamka ka sarrayn karto oo imaamku hoosayn karayo ayay labada aarba faa'iidaynayaan baabu maa jaa wuxuu baabu yahay fil xaa'ili ku yimid shaygii kala teedayay bayna alimaami imaamka iyo walma'muumi ma'muumka tanina waxa weeye imaamkii ma'muumkiisa haddii shay u dhexeeyo ama derbi u dhaxeeyo ama mara u dhaxayso ama shay kaleeto u dhaxeeyo oo kala qarsoon yihiin ma isla tukan karaa saas way macnaha maalan imaamkii ma'muumkiisii waxbaa u dhaxeeya sawdkiisuu maqlayaa mana arkayo xaailka saasaa laga wadaa can caaishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi kaana waxaa ahaa lanaa annaga waxaa noo ahaa xasiiratun darin oo nabsutuha aanu fidinno binnahaari maalintii baan fidin jirnay maalintii masaajidkaan ku fidin jirnay oo nebigu sal ly slam waa ku tukan jirnay wanaxtajiruhaa waan qowladayn jirnay bileyli habeenkiina ixtijaarku waxa weeyaan bimacnaa qawlad yar intay tiirar iyo wax u taagaan bay ku wareejinayaan marka waxaa soo baxaya qol yar oo derintu dhinacyaha ay ka xidhayso ixtijaarka saasaa laga wadaa macnaa wanaxtajiruhaa xasiiradaasi waan qowladayn jirnay bileyli habeenkiiyo qowlad yar ama qol yar ahaan baan ka samayn jirnay fa sallaa markaasuu tukan jiray nabigu fiihaa dhexdeeda rasuulullahi baa ku tukan jiray sal lay slam fa sallaa wuu tukadaydhe fiihaa dhexdeeda xujrada waay xasiirada laga sameeyey rasuulullaahi baa ku tukaday daata leylatin habeen fa samica waxaa maqlay almuslimuuna muslimiintii qiraa'ataw akhrintiisay maqleen meesha yaradee darinta loogu sameeyey masaajidka dhexdiisa ahayd ayay dhexdiisa meesha dhexdeediibay ka maqleen nebigoo tukanaya qiraa'adiibay maqleen ayib fa salluu markaasay tukadeen bisalaatii salaadiisiibay tukadeen gadaal intay istaageen bay ku xidheen falammaa kaanat markay ahaatay alleylatu aaniya habeenkii labaad markuy ahaatay bay kauruu soo bateen way isu sheegsheegeen oo isgaadhsiiyeen waa kaan soo marnay war xalay rag baa nebiga la tukaday ah, markii la isgaadhsiiyey habeenkii labaad waa ka soo bateen ayb faalaca markaasuu nebigu taalacday calayhim korkooda fa qaala markaasaa wuxuu idhi iklafuu isku kallifa min alacmaali acmaasha xaggeeda maa tutiiquuna waxaad kari kartaan acmaasha waxaad isku kalliftaan ood samaysaan wixii awooddiinna maxaa yidhi fa inna allaha alle laa yamallu ma daalo xataa tamalluu ilaa aad daashaan yacni idinka unbaa si kasta haddaad u dadaashaan idinka unbaa daali mooye alla tabaaraka wa tacaala isagu mabadaalaba marka idinka uu khayrka ha ka daalina rawaw axmed baa wariyey wakadalika ibnu mubaarak baa soo saaray fi zuhdi isxaaq ibnu rahwiya soo saaray waana xadii saxiixa wey xadiidka sidan isagoo isugu aadan baa qolyahaasi wariyeen laakiin qaybtiisa hore markuu yahayna saxiixaynkuu ku yaala qaybtan dambe ee yani yani iklafuu min alacmaali maa tutiiquuna qaybtaasina saxiixaynka ku taalla iyadoo kala go'an laakiin markuu sidan isugu aadan yahay ayaa waxaa soo saaray axmed iyo ibnu mubaarak fi zuhdi isxaaq ibnu rahwiya waana xadiid saxiixa wey ayib wuxuu ku tusayaa marka imaamka haddaabaad la socon karto oo salaadiisa aada la socon karayso inayna sharti ahayn inaad aragto laftiisa fuqahadu waxay leeyihiin waxaa muhim ah inaad salaaddiisa ayna aydan kala go'aynin oo ama isagii baad arkaysaa ama ma ahe dad arkayaad arkaysaa ama maahe hal dhismaad ku wada tukanaysaan ama ahe sawdkiisii oo mubaashira aad maqlaysaa yacni wax weeyaan haddii xaaladahaasi ay jiraan dhib male bay leeyihin qaar ka mid a fuqahada waxay leeyihiin haddii imaamka aad ku xidhantayo adiga aad kala go'an tihiin oo markaasi jid la maro iyo au idiin dhexeeyo markaana aadan ma'muumiintiina arkaynin asagiina aadan arkaynin si aad ku mutaabacayn karto ma jirto laakiin hadday hal dhismo tahay sida hadda masaajiddeennaoo kaleeto hal dhismo oo qayb sariya qayb hoose ay tahay markaasi waxay leeyihiin dhib ma leh leanna sida qaalibka ah waa inuu maqlayo imaamkii maqlayo imaamkii inuu maqlayo sida qaalibkaa waay oo sawdkiisa maqlaya waana inay muxuuha ah isku eriye iyo isku meel ku wada tukanayaan laakiin hadday kala fogaadaan markaa iyada ah inuu ku xidhaay oo ku daba xidhaayay sax ma ah bay leeyihiin fuqaha badani waxaa la mida ah maalan hadda muxuu ahay in xaramaynka oo kaleeto iyo telefishinada lagaga xidho adoo meesha aad toogintaad telefoonka telefishinka is hordhigto aadba imaamkii maka aad ku xidhato lanna suuradiisiina waa ku muuqataa sawdkiisiina waad maqlaysaa soo maha laakiin waxaan meesha jirin isku eriyaba ma joogtaan caalam kale kala joogtaan waxaa idin xidhiidhinaya un waxa wey waa waa uun teknolojiyada hadda la gaadhay mooye laakiin wixii fuqahadu ka hadli jireen iyo ma ah saas daraaddeed laguma daba xidhan karo waa inaad ama isku meel tihiin ama muxuu ahay jamacaadkay xidhiidhsan yihiin ama sidaasay ka dhigayaan fuqahadu ay ka dhigayaan muxuu ahay shuruud ka dhigayaan baabu maa jaaa wixii yul baabu yahay fii man yulaasimu cidda laasimaysa buqcatan inkees hadday dhacdo imaamkii inaad ku xidhantahay aadanna arkaynin sawdkiisa aad ku xidhantood maqlayso oo sawdku kaa go'o sawdku kaa go'o jamaacana aad tihiin waxaa fiican in aad cid idinka mid ah safkiinna hore inaad hormarisaan oo salaaddii idin dhammaystiro ilan imaamkii waa isweydeene waxaa kaloo sax noqon karta iyadana saan soo marnayba maadaama imaamkii la kala go'ay inuu ruux walba salaaddiisa gooni u dhammaysto iyaduna sax bay noqon karta oo intaad goonidaada u tukato salaadaada dhammaysato bilahi tawfiiq iska danaysato iyaduna sax bay noqon karta baabu maa jaaa wuxuu yimid baabuu yahay fii man yulaasimu cidda laasimaysa buqcatan hal boos bicaynihaa laf ahaanteedoo min almasjidi masaajidka ka mid ah. ama min almasjidi masaaxibkiisa ka laasimaya yacni waxa weeye ruux caadaystay uun masaajidka hal boos inuu ka fadhiisto hal meel ah xaggaana ugama durko xaggaana ugama durko hadduu masaajidkoo bannaan yimaado meeshaa unbuu caadaystay ma bannaan tahay mise ma bannaana wa taasaa laga can cabdiraxmaan ibni shiblin ana nabiya sala allahu calayh waalih wasalam nebigu nahaa wuu reebay fi salaati salaada dhexdeeda can alaain saddex xaggooduu reebay saddex arrimood buu reebay can naqrati alghuraabi tukaha kawintiisoo kaleu reebay yacni markuu biyaha cabbayo waa ka afka yani qub kaga siiya oo haddana ka soo saara oo haddana qub kaga siiya ka soo saara nuqratulquraabka saasaa la dhaha nuqratudiigna waa la dhaha shimbiraha oo dhan baa u badan oo markay biyaha cabayaan afka markay geliyaan biyaha afka kuma hayaane durbaway kala soo boodaan markaas haddana ku celiyan markaasay kala soo boodaan soo ma nuqratulquraab waa sidaa waxaana laga wadaa ruuxu markuu sujuudayo waan soo marnay inuu sujuuddiisa sidii tuka biyo cabbahayo kale uu noqdo oo uu salaadiisaba qubqabqubqubqabqab uu kaga siiyo taa iyada ah baa la reebay oo sujuudda in lagu xasilaa la rabaa wey waftiraashi sabuci dugaagga gacma goglashadiisana oo iyadana nebigu waa reebay sal ly slam sabuca waa dugaagga gacma goglashadiisuna waxa weeyaan in aad dhudhummadaada dhulka dhigto markaad sujuudayso aad goglato iyadana waan soo marnay iftiraash kaftiraashi sabuc aw iftiraash kaftiraashi alkalbi eyguna waa sameeya soo ma taana lama ogolo waxaa la rabaa in gacmahaaga dhudhummadoodu ay dhulka ka koreeyaan calaacaluhuna ay dhulka hayaan laakiin dhudhummadu inay dhulka ka kacaan baa la rabaa taasaa laga wadaa iftiraashu sabca macnaha wa waxaa kaloo qodobka saddexaad oo nebigu rabay sal lay waslam wa an yuwatina inuu caadaysto alrajulu ninku almaqaama alwaaxida hal meel ah hal meeloo la fadhiisto la istaagay inuu caadaysto ka iitaanilbaciiri sida neefka geela caadaysigiisoo kale ah. rawaaxa wariyay alhamsatu baa warisay ila tirmidiy waxaa saxiixiyey ibnu khusayma ibni xibbaan xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina wuxuu leeyahy waa xasan ku jumlada u dambaysa wey meesha xadiidka hadda laga daliishanayo wa an yuwaطina alrajulu almaqaama alwaaxida ka iiطaani اlbaciir geela ninka yaqaanaha garanaya hashu xerada waxay ka fadhiisataa meel gooni ah xataa haddii looga soo hormaro meesheedii laga fadhiisto hasha ka fadhiisatay way qaniini oo wada bannaan bay ka kacsani marka neefka geela ah, hal meel buu xerada ka bartaa sidii neef geeloo kaleeto inaad masaajidka hal meeluun ka barato taasaa la diiday kolba meeshii bannaan fadhiiso hadduu wada bannaan yahayna kolba meel fadhiiso xadiidku macnahaasuu tilmaamaya ayb culimmada xadiidkaasi macnaha uu faa'iidaynayo qabtaayi waxay ku cilaynayaan oo leeyihiin li'anna waxaa la rabaa meelaha aad ku cibaadaysanaysay berri kuu markhaati kici doono inay bataan haddaad hal meeluun caadaysato meeshaas keligeed baa imaani maalinta qiyaamada laakiin haddaad badiso halkan ku tukato halkan ku tukato meelo badan baa imaan oo markhaati ku ah macnahaas cilladaasay qaarkood sheegeen lakin waa istinbaat un taqriiban ama ijtihaad baa la dhihi kara wacan salmat bn akwac annahu isagu kaana wuxuu ahaa yataxaraa mid ku dadaala asalaata tukasho cinda alustuwaanati tiirka agtiisa lagu tukado allatii tiirkaasoo cinda almusxafi musxafka agtiisa kitaabka qur-aanka agtiisa ustuwaanada waxaa loo isticmaalaa inta badan tiirarka shubka ah tiirarka shubkaa ah baa inta badan layidhaha ayb cinda alustuwaanati allatii taasoo cinda almusxafi musxafka agtiisa ustuwaanadaasi musxafka agtiisa waxaa laga wadaa waa tiir tiirarka masaajidka ka mid ahaa masaajidka nebiga sal alay waslam oo misxafka sanduuqa uu ku jiro agtiisa la dhigi jiray sida hadda maalan masaaxiifta annaga meel baa loo sameeyey sooma oo la saarsaaraa sanaadiiq baa la gelin jiray misxafka misxaf weyn buu ahaa marka misxafkaasi waa misxafkii yani loo kala dirdiray oo magaalo walba misxaf baa oli jira misxafka marka masaajidka nebiga ooli jiray sanduuqa uu ku jiro ayaa tiirkaa agtiisa ooli jiray marka caan wuxuu ku ahaa alustuwaana allatii cinda almusxaf ibnu xajar wuxuu leeyahay isagu waa tiirarka ku yaalla rawdada rawdada nebiga sal lla lay rawdada tiirarka ku yaalla midka u dhaxeeya baa waxaa la yidhahdaa buu idhi ustuwaanat lmisxaf baa la dhihi jiray qolo way ku diidan yihiinoo dood bay ka qabaan adiga taasi hadda muhim ma sii ahee <clears throat> laakiin waxa weeyaan kaana yataxara asalaata cinda alustuwaana alatii midaasoo cinda almusxaf musxafka meesha la dhigaa agtiisa wa qaala wuxuuna yidhi salamat bnu lakwac ra'aytu nebiya nebigaan arkay sal alay slam oo yataxaraa ku dadaalaya alsalaata salaad cindahaa agteeda yani tukasho la tukado cindahaa isduwaanada agteeda lagu tukado nabigoo ku dadaalaya arkay buui muttafaqun calayh walimuslim muslim waxaa u sugnaaday ah, waxaa u sugnaaday ana salamata kaana wuxuu ahaa yataxaraa mid ku dadaala mawdica almisxaf misxafka meesha la dhigo halkaasuu ku dadaali jiray inuu ku tukado yusabbixu xaaluu sunnaysanayo fiihi dhexdiisa wadakara wuxuuna sheegay ana nabiya nebigu sal lay slam kaana inuu ahaa yataxaraa mid sheekhu marka wuxuu doonayaa labadan xadiid inuu iswaafajiyo xadiidka hore muxuu yidhi wuxuu nebigu reeboo saddex arrimoodoo uu reebay waxaa ka mida inuu ruuxu masaajidka meel ka mida caadaysto sida neef geeloo kale soo ma labadan ama xadiiskan dambena wuxuu sheegayaa salamat ibnu akwac inuu hal meeloo masaajidka ka mida salaadda kula dadaali jiray una sheegay nebigu inuu sidaas samayn jiray sal lay slm labada xadiid marka see laysu waafajina waay daahirkooda xoogaa waa iska hor imaanaya qultu waxaan idhi bui sheekhowy macnaa muallifka waxaan idhi buuhi wahaada kani maxmuulun mid lagu xambaaray weeye cala annafli sunna lagu xambaarayaa wa yuxmalu waxaa lagu xambaarayaa annahyu reebiddana waxaa lagu xambaarayaa calaa man laasama cidda laasimtay mutlaqan kala qaad la'aan lilfardi waajibka iyo wanafli sunnadaba wuxuu isagu sheekhu istinbaadkiisa iyo tawjiihiisu waxa labada xadiid midka nahyigana waxaa lagu xambaarayaa ruux mar walba iyo salaad walba hadduu waajib tukanayo iyo hadduu sunno tukanayoba hal meel uun fiirsanayo kaa waa midka xadiiska nahyigu ku saabsan yahayoo waa waa la reebay kan xadiidkan salamat bnu akwac iyo qisadiisana waxaa lagu xambaarayaa buu yidhi ruux sunno tukanayo ruux sunno tukanaya lagu xambaaraya sidaasuu u kala qaadayaa waxaa kaloo la dhihi karayaa nahyiga in la yidhaahdo waa nahyu tanziih nahyigu wuxuu faa'iidaynayaa waa laga fiican yahy way bannaan tahayna waxaa faa'iidaynaya haba laga fiicnaadee nebigaa sameeyey salamatul akacna wuu ku dayday oo saxaabigii ah sal alay waslam waxaa kaloo la dhihi karayaa oo laysku waafajin karaa taxarigu taxarigu ma keenayo laasimid ee wuxuu keenayaa uun inuu badsan jiray soo ma laakiin midka xadiisku diidan yahay waxa weeyaan inuu laasimo oo caadaysto laba macnay ku kala saabsan yihiin labada xadiis sidaana waa lagu tawjiihin karaya man baabu istixbaabi tatawuci sunnaysigii sunnanimadiisuu baab u yahay fii hayri mawdici lmaktuuba salaada waajibka meeshaad ku tukatay meelaan ahay inaad ku sunnaysato markaad salaad waajiba tukato meeshaad waajibka ku tukatay inaad ka wareegto oo meeshaa meelaan ahayn aad sunnada ku tukato arrintaasi inay sunno tahay bay kutusaysa ayuu baab u yahay ayb can ilmugiirati bnu shucba qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waalihi wasalam rasuulku wuxuu yihi laa yusallii ma tukado yuusan tukan baa laga wadaayo alimaamu imaamku yuusan tukanayn fii maqaamihi meeshuu taagnaa alladii maqaamkaasoo sallaa uu tukaday fiihi dhexdiisa almaktuubata salaada waajibka uu ku tukaday xataa yatanaxaa ilaa uu durko canhu makaanka ama maqaamkaa ilaa uu ka durko waxaa wariyey ibnu maajah oo abu daawuud baa wariyey xadiidkani sanadkiisu waa daciif laba ciluuna qabaa cillada koobaadi waxa weeye in la yidhahdo caطaa'a alkhuraasaani oo muqiire ka warinaya maba uusan la kulminba inqiaac baa marka ku jira waxaa la yidhahdaa sanadku muqiira dhintay buuba dhashayba marka see wax uga warin karaa meeshaa marka inqiaac baa ku jira waa dacfi cillada labaadna waxa weeye nin waxaa ku jira layhahda cabdilcasiis ibnu cabdilmalik alqurashi oo majhuul ah waa cillada labaad wey laakiin xadiidka waxaa xoojiyey ibnu xajar sheekh almaanina wuu saxiixinayaa lishawahidihi sanadkiisoo daciifa ha noqdee axaadiis kale yaa u markhaati kacayso xoojinaysay leeyihi oo waxaa ka mid a xadiidkan inoo soo socday ka dambeeya oon tegi doonno waxaa kaloo ka mid a xadiidka mucaawiyat bn abi sufyaan oo muslim uu soo saaray oo nabigu leehy sal lay waslam laa yuusalu salaatan bisalaat ama laa yuusilu salaatan bisalaat ama laa yuusalu lalama xidhiidhiyo salaatun bisalaa salaad salaad laguma daba qabto xataa yatakallama aw yakhruja laa yuusilu salaatan bisalaa ruuxa tukanayahay ama imaamku salaad salaad kuma daba qabto ilaa uu hadlo ama uu baxo ama hadduu meesha doonayo inuu ku tukado meesha lafteeda inuu ku tukado hadduu rabo waa inuu hadlo oo labada salaadood hadal u dhaxaysiiyo tii waajibka iyo tan sunnada ama ma ahee waa inuu baxo oo meesha ka durko oo meel kala tago xadiidka muslim baa u markhaati kacayo xadiidka sanadkiisu daciifa ha ahaadee kaasaa xoojinaya bay leeyihi ayib xadiidu mucaawiya waxaan isleeyahay haddayna daakiradu ikhayaamin wuxuu ku yimid eh, jumcada laakiin waxay leeyihiin jumcada khaas kuma ahee jumcada iyo salaadaha kaletiyo isku mid weyn bay leeyahay laa faariq ama laa farqa wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu can inabiy sal ly wasl nebiga wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi ayacjazu ma ka caajisaya axadukum midkiin idaa sallaa markuu tukanayo ama markuu tukado salaadda ka baxo an yataqadama inuu horay u durko aw yata'ahara ama dib u durko aw amase can yamiinihi ama dhankiisa midig u durko aw amase can shimaalihi ama dhankiisa bidix inuu u durko ma ka caajisaya raba waxaa wariya axmed axmed baa wariyey xadiidkani sidoo kale waa daciif qaarkood waxay waa daciif jiddan cillado dhowru qabaa sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo ibraahim ibnu ismaaciil ismaaciil ibnu ibraahimna waa la yidhahda waa lasnoo mariya iyo nin kaloo la yidhaahdo xajaaj ibnu cubayd labada ninba waa laba ninoo majhuuloon la garanaynin cillada kaleetee ku jirta waxa weeye saddexaad layth ibni abi sulaym baa ku jira oo daciif ah cillada afraadna waxa weeye xadiidka asaaniiddiisu waa mudariba siday culimmada qaarkood tilmaamayaan saas daraaddeed baa alimaamu albukhaari caleyh raxmat ullah wuxuu yidhi lam yahbut hada alxadiid xadiidkani ma sugna buuhi mar kale wuxuu idhi lam yaix muusan asixin bu ayib sheekh albani isagu wuxuu leeyahay wuu saxiixinayaa lishawaahidihi xadiidkaa hore iyo kan hadda aan hayno iyo xadiidkii mucaawiye ee muslimeen sheegnay yuu isku xoojinaya markaasuu leeyahay axaadiistu waa saxiix ayib warawaa waxaa wariye xadiidkan abu daawuud baa wariyey wabnu maajah waqaalaa waxayna yeedheen yacnii wuxuu ka wadaa fi subxati sunnada dhexeeduu ka wadaa fi subxati sunnada yacni markuu sunno tukanayo mudib u baxo ama horay u durko ama midigta ama bidixda yacni fi subxa sunnadaa laga wadaa bay leeyahay ilan waajibka dee marka la tukanayo iyada meel loo durka maba jiro waajib baa la tukanaya ama waajib baa laysla tukan waajib baad ku kalaa tukanaysaa kaa kuma jira leeyahay riwaayadan marka saasay siyaadisay waa isla sanadkii cilladaha lahaa ee sheegnay bay ku wariyeen abu daawud ibnu maajahayo ayb xadiistaasi marka waxay tilmaamaysaa in meesha aad ka wareegto ama aad hadasho waxayna eh, ay cillada ku sheegayaan imaamulbukhaari iyo baqawi iyo waxay leeyihiin cilladu waxa weeyaan sidaan horeyba u soo sheegnay meelaha aad ku tukanaysa inaad badiso si ay markhaatigaagu u bato si markhaatigaaga aakharo ay u bato saas macna salaat lmariidi baabu salaati lmariid ruuxa jiran salaadiisa ayuu baabu yahay can cimraan bni xusaynin qaala wuxuu ihi kaanat waxaa ahayd bi aniga bawaasiiru kaanat bi waxaa igu sugnayd oon qabay bawaasiiru baabasiir ah, bawaasiirtu waa jamac waxaana laga wadaa cudurkan aan baabasiirka dhahno ee xagga dambe gala fasa'altu markaasaan weydiiyey bu annabiya sal ly waslam can isalaati salaaddii baan weydiiyey yani waa xanuun dhib badan marka uu istaagi kari waayey seenuu tukadaabuu ku yidhi istaaggaa dhibay fa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam sallii tuko qaa'iman adoo taagan fain lam tastadica haddaadan karinna faqaacidan adoo fadhiya tuko fain lam tastadica haddaadan karinna facalaa janbika dhinacaaga adoo u jiifa tuko rawahu ljamacatu baa warisay ilaa musliman muslim mooye wazaada anasaa'iyu nasaa'i wuxuu wariyey fain lam tastatic haddaadan karin fadhiga famustalqiyan adoo qadaadqadaad u jiifa tuko laa yukallifu allahu alla ma kallifo nafsa naf ilaa wuscahaa karaankeeda mooye naf wuxuusan waxayna kari karin alla kuma kallifo intay kari karto iyo awooddeeda unbaa lagu kallifay ayb xadiidkani wuxuu faa'iideynayaa ruuxa jiran salaada wuxuu la imaanayaa ama ula imaanayaa kolba inta karaankiisa wixii uu kari waayana waa dhacayaa meesha waa ka baxaya oo macnaheedu waxa weye hadduu istaagga kari waayo istaaggii laguma leh hadduu fadhiga kari waayo fadhigii waa meesha ka baxaya jiifku ku tukanaa markaa hadduu fadhiga ku tukanayo waa kaan soo marnay yuumi iimaa'an rukuucdii iyo sujuuddii iyo wuu ishaarayaa laakiin yajcalu asujuuda aqfad min arukuuc ah, rukuucda sujuuddaa ka yara hoosaynaysa rukuucda saasuu u tukanaya hadduu isagoo jiifa dhinac dhinaca u tukanayana iyada fororsi maba jire laakiin ishaaro un wuu tiltilmaami karaa wuun tiltilmaamayaa qalbigana afkana wuxuu ka akrinayaa qiraa'adii kadibna rukuucdii iyo sujuuddii ishaaro buu iyadana ka dhigayaa kolba wuxuu siduu awoodi karay labada lafdi midka hore fain lam tadfa calaa jambika buu leeyahay jambiga waa dhinaca midigta abay jumhuurtu qabaan laakiin riwaayada nasaa-i waxay ka dhigtay in qadaadqadaad uu u seexanayo saasay ka dhigtay warka murtidiisu wax weeyaan kolba siduu kari karo waa waxay ku muransan yihiin culimmadu hadduu uu xataa keri waayo dhinac ujiif inuu ku tukado muxuu samaynayaa qaarkood waxay leeyihiin salaaddu waa ka dhacaysaa qaarna waxay leeyihiin ma ahee qiraa'ada basuu ku kaaftoomaya wuxuu akhrin karo qaarna waxay leeyihiin ma ahe qalbiguu ka tukanayaa qalbiga ayuu ka tukanayaa oo qiraa'adii iyo rukuucdii iyo sujuuddii iyo qalbigaasuu marinayaa intaa unbaana awooddiisa ayb sidaa hadduu u tukado salaadaasi soo celis ma leh hadhow markuu hadduu caafimaado salaaduhu sidaa u tukaday wax lagu noqonayo ma jiraan cala raajix maxaa yeelay laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa intaasaaba ilaahay ku lahaa waxaa kale la saari muxuu yahay marka saas weeyaan xadiidkii kale waafaqansantao idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma statactum shareecada takaaliifteedoo dhan baa waxay ku xidhan tahay istidaacada iyo karaankay ku xidhan tahay wa hada min fadl illah ilahay fadligiisay ka mid tahay siirka shareecaday ka mid tahay addoommada wixii awooddooda ka baxsan inuusan ilaahay ku kalifayn ama ha noqoto muxaramaad lagu qasbay oo awooddii laga qaaday ama ha noqdo waajibaad ay duruuftu u diidoy kari waayeen waa dhacaya wax رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب عن النبي sلى الله عليه وaليه وسلم qال wuxuu yihi yani salaada iyo waxay dhacaysaa waxaa kaloo xadiiska salaada wujuubkeedu si ahaanteedaba waxay kaa dhacaysaa waa marka dareenkaagu tago dareenkaagu markuu tago ood waxba aad kala garan weydo markaa waxba laguguma leh leanno manaatu takaaliif waa caqliga yacni waajibaadka iyo takaaliifta sharcigu meesha ay ku wajahantahay ku xidhan tahay waa caqliga ibni aadamku caqligu hadduu tago ama uusan weli bislaanin carruurta yararkaa ah weli caqligoodu ma dhammaystirmin laguma leh qalinkii ma saaran markuu ruuxu weynaado oo caqligiisu tago isagana takaaliiftoo dhan baa ka dhacaysa waxba laguma leh sida ilmo yaroo kaleu noqona wa kadalika xaalaadka qaarkooda haddii ruuxa iqmaa ku yimaado hadduu miyir daboolmo intuu miyir daboolan yahay cibaadaadka dhaafay ku noqon maayo maalan koomuu galay bil kaamiluu koomo ku jiray miirkiisa uma soo noqoninba ama sanad buu kooma ku jiray intaa salaadihii dhaaftay laguma laha ma soo celinayo markaa uu miirsaday unbuu ka bilaabaya wixii maarata saas way maanaa ayb وعn cلي بن أbي طالب رضي الله تaعaلى عنه عن النبي صل لي sلم nbiga wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi يuصلي wuu tukanayaa almariiضu ruuxa jirani qaaئiman isagoo taagan buu tukanayaa in istaطaaca hadduu kari karo hadduu awoodo fain lam yastatic hadduusan awoodin sallaa waa tukanayaa qaacidan isagoo fadhiya fain lam yastatic hadduusan fadhiga awoodinna fain lam yastatic hadduusan keri karinoo uusan awoodin an yasjuda inuu sujuudana awmaa wuu tilmaamaya wuu ishaarayaa bira'sii madaxiisuu ku ishaarayaa ku tilmaamaya madaxuu ku tilmaamayaayo madaxaasuu ka tukanaya waa foorarsanayaa hoos buu udhigaya wahaa kada ayb wajacala wuxuuna yeelayaa sujuudahu sujuuddiisa akhfada mid ka hoosaysa min rukuucihi rukuucdiisa forarsiga sujuudda aad u foorarsanayso waa inuu ka hoos maro midka rukuucda aad u foorarsanayso ayb fain lam yastatic hadduusan karin an yusalliya inuu tukado qaacidan asagoo fadhiya sallaa wuu tukanayaa calaa janbihi alyman dhankiisa midigtaabuu u seexanaya u tukanaya mustaqbila alqiblati qibladana qiblada mid ujeeda xaaluya fain lam yastatic hadduusan karin jiif inuu ku tukado hadduu kari waayo fain lam yastatic hadduusan karin an yusalliya inuu tukado calaa janbihi alayman dhankiisa midigtaa inuu u tukado sallaa wuu tukanayaa markaa mustalqiyan asagoo qadaadqadaad u jiifa rijlaahu labadiisa lugoodna mimaa yali lqiblata qiblada xaggeeda ay xigaan yacnii hadduu qadaadqadaad u seexanayo innagoo kaleeta hadda qibladu waqooyi bay naga xigtaa lugaha ayuu u jeedinayaa dhanka qiblada saas weyaan koonfurna wuxuu u jeedinayaa madaxiisa qadadqadad saa ugu seexanaya ayb saasaa laga wadaa mima yali lqibla rawahu daara quطniyu baa wariyey xadiidkani waa daciif jiddan aad buu daciif u yahay ayb waxaa ku jira sanadkiisana la yidhahda xusayn ibnu zayd oo alxaafid alimaam ibn اlmadini cabdillah ibn madini uu daciifiyey cali ibn cabdillahi ibn madini baa daciifiyey waxaa kaloo ku jira sanadkiisa in la yidhahda alxusayn ibn alxusayn alcadani alcarani baan dhihi laha ama curani oo matruuk ah sida ibnu xajar uu leeyahy saas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey cabdilxaq alishbiili abulxasan ibnu qataan iyo alimaamu nawowi intuba way daciifinayaan xadiidka horaa inagaga filan kaa hore ee cimraan ibnu xusayn ayaa inagaga filan baabu salaati salaaddii buu baabu yahay fi safiinati doonta dhexdeeda lagu tukado can maymuun bni muhraan ama mahraan can maymuun bni muhraanin can ibni cumara radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi su'ila waa la weydiiyey annabiyu nebiga sal lay slam waxaa la weydiiyey nebigaa la weydiiye oo waxaa la yidhi kayfa sidee baan usallii u tukanayaa fi safiinati doonta dhexdeeda doon socoto ugu dhex tukadaa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam salli tuko fiihaa doonta dhexdeeda adoo taagan tuko ilaa an takhaafa inaad ka cabsato mooyaane alqaraqa maanshoobid inaad biyaha ku dhexdhacdo oo aad biyaha ku maanshooto inaad ka baqda mooye taagni ku tuko doonta dhexdeeda rawahu waxaa wariyey addaara quطniyu baa wariyey wa abu cabdillaahi alxaakimna fi lmustadrag buu ku wariyey mydin qore ala hari mydin qore axa maydin qore mise waa abu cabdillaahi buu idin daba dhigay meesha waa in la dhaho wasaxaxahu ayb rawa daara baa wariyey abu cabdillahi alxaakim baa wariyey fi lmustadrag buu ku wariyey wasaxaxahu wuuna saxiixiyey calaa shari muslim waay calaa shari shaykhayn saxma hmm? saxiixayn saxma calaa shari muslim baa sax calaa shari muslim buu ku saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albaani waxaa taxsiininaya xadiidka isaga alimaamu albayhaqi iyo xaafid alciraaqi iyaguna way taxsiininayaan xadiidkaasi wuxuu faa'iideynayaa doonta korkeeda markaad ku tukanayso taagni baa lagaa rabaa inaad ku tukato laakiin haddaad ka baqdo inaad biyaha ku dhacdo oo taagnidaasi ay kugu adkaato markaa dee fadhi baad ku tukani ayib doonta waxaa la mida gaadiidka kale la fuuloo dhan diyaaradaha iyo basaska iyo baabuurta iyo kulli waa la mid haddii aad taagni kuu suuroobi karto waa inaad taagni ku tukato allahuma inaad ka baqdo inaad dhacdo ama ayba kuu suuroobi wado ama meelaad istaagtaba aad weyda mooye dee markaasaan horayba u soo marnay waxaad u tukani sidii karaankaaga ah fadhigaagaad ku tukan kursigaaga korkiisaad ku tukan dhinacaad u jeesataad u tukan dhina dhinakaad u jiidaad u tukan fattaqullaha ma sadactum hadda lasoo sheega taas man ayb wacan cabdillaahi bni abi cutbata anas bn maalik mawlihiisii waay qaala wuxuu idhi saxiibtu waxaan la saaxiibay jaabir bni cabdillaah wa aba saciidin alkhudri wa abaa hurayrata fii safiinatin doon dhexdeed saxaabadaa iyo rag kaleetaan doon isla raacnay buui fa salluu markaasay tukadeen qiyaaman ayagoo taagtaagan fii jamaacatin jamaaco dhexdeed bay ku tukadeen doontii bay ku tukadeen ayagoo wada tukanaya haddana taagtaagan ama hum waxaa imaam u noqdo tujiyey bacduhum qaarkood qaar baa imaam u noqda walxaal bay ku tukadeen doonta dhexdeeda yaqdiruuna ay kari karaan cala aljuddi cala xeebta ay kari karaan juddigu waa saaxilulbaxri wa shaai'ulbaxri badda xeebteeda inay u degaan ayagoo kari kara bay doonta dhexeeda ku tukadeen saas man yani ibn abi shayba waxaa wariyay saciid fii sunanihi saciid ibn mansuur waay kadalika waxaa soo saaray aarka isaga bukhaari fii saxiixihi tacliiqan isagoo mucallaqa ibn abi shayba fi lmusanaf bayhaqi fi sunan kubra macrifatu sunankana uu ku keenay sanadkiisuna waa xasan asagoo saxiixana wuu yimid oo lafdigiisu uu yahay uu leeyahay yani low shinaa la arfa'naa wa kharajnaa yacnii doontu xeebta dhinaceeday socotaa haddaannu rabno xeebtii baabaan saarannahayoo intaanu baxno oon bannaanka u baxnaanu carrada dhulka ku tukan karnaa nagama foga ayadoo taasi noo bannaan tahay baanaan degin xeebtana aadin doonta korkeedaan ku tukannay iyadaa muxuu ahay laakiin taagni baan ku tukannay wey macana waxay faa'iidaynaysaa maadaama aad istaagi karto ama gaadiidkaan doonto saarnow maadaama aad istaagi karto salaadii taagni aad ku tukan karayso inaad ka degto gaadiidka xataa adoo istaajisan karoo tukan karaya istaajisan karoo dhul ku tukan karaya yaa waxaad heli kartaa inaadan aad aad muxuu ahay gaadiidkaaga korkeyga ku tukatoodan istaagin macnaa laazim maaha inaad dhul ku tukato warku inta haddiiba gaadiidka istaag iyo rukuucdii iyo sujuuddii iyo kuu suroobi karayso inaad u degto laazim maaha xataa haddaad kari karto taasi middaan wey amaa haddaadan rukuucdii iyo sujuuddii iyo istaaggii iyo gaadiidka korkiisa aadan ku samayn karin salaaduna ay salaad waajiba waajibata gaadiidkiina aad istaajisan karayso marka waa kaan soo marnay nebigu sal ly waslam salaad fariida a ah marka la gaadho hashiisa korkeeduu ku sunaysan jiray markii gaadiid markii waajib la gaadhana wuu istaajin jiro markaasuu degi jiray waa goormo markaa waa marka ay salaaddu waajib tahay gaadiidka korkiisana aadan salaadda arkaanteedii ku wada samayn karaynin gaadiidkana aad adigu maamuli karto waa inaad markaa istaajiso oo dhul tukato salaaddii dhammaystirta saas manaa ama haddii aan eh, eh, gaadiidkiiba aadan taladiisa lahayn sax haddii la istaajiye waa la tukan lahaa laakiin tala kuma lihid lagaana yeeli maayo rag baa wata waa bas magaalooyinka u kala gudbaya salaaddiina waa ku qabatay istaajiyana lagaa yeeli maayo salaadiina dib intaad u riixdo tu kaleetood la jamciso ma jirto waa casar gadaal looma riixi karo waa cishihiioo baxayo gadaal looma sii riixi karo waa salaaddii subaxoo meel loo riixaba male maxaad samayna marka waan qallayn doonaa sax maa waan qallayn doonaa saxma markaas si alla saa tahay baad ku tukanay si alla saa tahay cudurdaarna ma lihidoo salaadaasi wakhtigeeda aad kaga saarto horey baan masalada uga soo arnay xataa haddaad nijaasaysan tahay xataa haddaad weyse la'aanta xataa haddaad janaabo qabto tuko gabagabayso kadibna tuko ku gabagabayso meesha dadku marayaan intaad gacmaha marsato wejiga marto Ah, dadka qaarkood ba waxaa laga yaaba inay yidhaahdaan basaskan hadda la fuulo iyo de meesha cagtu marayso sheekhu de waaba gaalo oo muxuu ahaay mas-uusha intay galaanoo soo kaajaan bay meesha marhayaan see loogu gebagabaysana adiga meeshan inay kaadi maraysay oo saxara maraysay miyaad arkaysa ishaad uma haysa maya mar haddayna ishaada haynin oo aadan arkaynin asalku waxa weeyaan shay walba inuu daahir yahay shay walba inuu daahir yahay baa asal ah wixii ishaadu qabatood xaqiiqsato unbaad nijaasanimo ula mucaamalooni marka meeshaasaad ku gabagabaysan kadibna salaada waa tukan waqtigeeda kama saari kartid marnaba hada bilahi towfiiq wsal llahuma wslm cla nabiyina mxamed wala ali